رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم ولي waxaan ku dhex jirnaa أبي شجاعة waxaa noogu soo dembeysay qراadkii waxaan qaadanaynaa faslun fi lmusaaqaati musaaqaat musaaqaad waxaa la yidhaahda laba qofood waxay wadaagayaan shaqo shaqo ayay wadaagayaan ninna waxa uu leeyahay dhul dhul buu leeyahay macnaha oo geeda ku yaalaan la rabo in laga shaqeeyo midka kalena wuu ka shaqaynayaa macnaha waa dhul geedeed qaasan suu tilmaami doono timirta iyo geedaha canabka iyo wixii markaa lamid ah waaye ninna waxaa la rabaa inuu ka shaqeeyo geedihii waraabiyo taasuu markaa baab u yahay ama fasalka looga hadlayaa waalmusaaqaatu musaaqaadku jaa-isatun waa mid bannaan xaaladda hadda aan soo tilmaanay way bannaan tahay jaa-isatun waa mid jaa-iso ah cala annakli bay jaa-is ku tahay timirta iyo walkarmi karamka waa geedka canabka ah labadaa markaa ku bannaan yahay walaha waxay leedahay musaaqaadku shardaani laba shardi laba shardi ayaa markaa loo shardiyaayo la rabaa in labadaa shardi laga helo axaduhumaa midkood waxa waaye an yuqadirahaa inay qadaraan waa inay qadaraan labadooda bimuddatin macluumatin muddo macluum aho la yaqaano muddo la yaqaano waa in la qadaraa muddada waxaa lagu baa la yidhi geedaha meesha ku yaala wakhtiga loogu rajo badan yahay bixitaankooda wathaani midda labaad ama shardiga labaad ee musaaqaadkuu ku bannaanaanaya wuxuu yahay an yucayina inuu u cayino waa inuu u magacaabo lilcaamili ninka caamilkee ka shaqaynaya dhulka jus-an qayb macluuman oo la yaqaano oo fi thamti miraha ka mid ah ta koobaad waa muddo macluuma la qadaraa ta labaad ninka beerta iska leh ee loo shaqaynayo waa inuu u cayimaa wathaani an yucayina waa inuu u cayinaa ee uu u magacaabaa lilcaamili caamilka shaqaynahaya jus-an gobol macluuman oo la yaqaano laakiin oo fi thamarati miraha markaa ka mid ah miri hadday soo baxaan boqolkiiba intaa baad leedahay intay intaasaad leedahay waa juz macluum ah humma intaa kadib alcamalu camalka ka shaqaynta fiiha dhulkaa laga shaqaynaayo tayni laba nooc waaye laba nooc ayaa loo shaqaynayaa camalun camal oo yacuudu u noqonaysa nafcuhu waxtarkiisa ila thamarati miraha laba qeyb baa loo qeybinayaa waa laba nooc camalka la qabanayo uma intaa kadib alcamalu camalka ka shaqayntaa loola jeedaa fiihi musaaqaadka laga shaqeeyo calaa darbatayni laba nooc waaye ow camalun camal oo yacuudu u noqonaya nafcuhu naisa ila thamarati mirahay u noqonayaan fa huwa kaa cala alcaamili caamilkaa qabanaya ka shaqaynaya yaa laga rabaa wax allaala wixii nafcigiisa thimaarta u imaanaya in geedihii qashinka laga bixiyo in waxyaabaha aafada u keenaysa laga ilaaliyo wixii camalka thimaartii miraha u noqonayo inuu qabto wa camalun camal kalana yacuudu wuu noqonayaa nafcuhu nafcigiis wuxuu usoo noqonayaa ila alardi dhulka oo mar alla la qabto oo lanafcigiisa waxa wuxuu u noqonayaa dhulka waxyaabo la qabanayo oo dhulka nafcigiisa usoo noqonayo ee laga dhex qoda iyo wixii noocaasoo kale ah fa huwa kaasna calaa maali ninka maalka iska leh ayaa laga rabaa oo markaa qabanaya haddii la rabo beerta in la wanaajiyo albaab in loo sameeyo ceel in la qodo wixii lamid ahna waxaa laga rabaa rabbulmaalka rabbulmaalka laga rabaanayaa faslun fi lijaaradii waayo ayadana wa kullu maa shay kastoo amkana uu suuro galo ay suurogeli karto alintifaacu intifaac in lagu intifaaco bihi shayga maca baqaa'i caynihi asoo cayntiisu ay baaqi tahay oo shaygii uu jirahayo saxad waxaa saxiix noqonaya oo saxad waxaa ansaxaya ijaaratuhu ijaarashadiisa waa la kirayn karaa idaa qudirat haddii lagu qadaro manfacatuhu manfacadiisa biaxadi amrayni laba arin midood waxaa lagu qadarayaa shaygaa manfacadaysa biaxadi amrayni laba arin ama laba amar midood muddatin ta koowaad waa muddo aw camalin ama camal wa kullu maa wax walba iyo shay walba amkana ay suurogeli karto oo ay suuroobayso alintifaacu bihi in lagu intifaaco shayga maca baqaa'i caynihi cayntiisa iyadoo ay jirto saxat ijaaratuhu kiraysigiisana waa saxiix guri dukaan gaari iyo wixii markaa lamid ah waa la kiraysan karaa waayo waa la intifaacsanayaa shayga cayntiisii iyo laftiisiina waa jirayaa guri baad kiraysatay guriga waad kiraysan kartaa waa goormee haddii lagu intifaacayo waa lagu intifa la degaa ummad baa degaysay dad haddana maca biqaa'i caynihi cayntiisina wuu jirayso adii mar inta la galo ma aha shayga noocaas waa la kiraysan karaa waa goormee idaa qudirat waa haddii lagu qadaro waa hadduu qadaro shayga manfacatuhu nafcigiisa biaxadi amrayni laba arin midood muddatin ta koowaad waa muddo ta labaadna camalin waa camal waa in laga shaqeeyo muddo waxay ku imaan kartaa guri markaad kiraysanayso waa in muddo la qabtaa bisha intaa iyo intaa marka ay tahay yuu qofku lacagtu bixinayaa aw camalin ama camal waxqabasho waa qof camal qabanaya la kiraysanaya camal buu markaa ku qabanayaa dhar buu tolaya wixii markaa lamid ah wa iطlaaquhaa haddii layska iطlaaqo oo aan muddo loo qabanin wa iطlaaquhaa sii daynteedaa la yidhaahdaa iطlaaqa haddii laiska sii daayo oon waxba loo qadarin yaqtaطi waxaa ka dhalanaya meesha oo ay keenaysaa yaqtadii waxay keeni kartaa tacjiila alujrati ilaa an yushtarita inuu shardiyo maahane eh, ilaa an yashtarita in la shardiyo maahane alta'jiila ta'jiil macnaha dibdhig haddii dibdhig la shardiyo maahane oo qofkii lacagta laga qaadi lahaa amase meesha kiraystay uu dibdhig codsado maahane taas waxay keenaysaa itlaaq marka la yidhaahdo inuu tacjiil yimaado matel haddii la dhaho hadda gurigan janawari kowdeeda yaad kirada bixinaysaa muxuu sugaa qofka koodii buu sugayaa haddana way dhammaanaysaa koodii buu sugayaa ayadoo xaalku sidaa yahay haddii la iska itlaaqo layska sii daayo la furo waxba aan la waxaynin inuu tacjiilka ujradaa imaan karta inuu mar kasta kuu yimaado lacagtii kaa tacjiiliya degdegeeda ilaa inuu u shardiyo ninka kiraystay ta'jiil uu codsado dibdhig maahane taabay keeni kartaa walaa tabtulu ma buriyo oo buri maayo walaa tabtulu alijaaratu kirayntu kuma burto bimowti axadin mid geeridiisa almutacaaqidiina labadan heshiisay ee mutacaaqidiintaee shardiga kala gashay mid ka mid a ah hadduu geeriyoodo ma burahayo matal waxaa lagu heshiiyey ninkan inuu hal sanad lacagtii dhiibo hal sanan oo ku jira meesha halsanana meesha uu ku jiro sanadkii oo aan dhammaanin yaa ninkii meesha kireeye dhintay u dhammaysanaa qofkan ma burahayo ee ijaaradii walaa tabtulu lijaaratu kuma buro kiradii bimowti axadin mid geeridiisa axad dhimashadiisa almutacaaqidiina labadan heshiisay mid ka mida ah hadduu dhinto kii guristay matalan ayaa dhintay ilmis bay ku jirayaan soo maaha caqdigii iyo muddadii la ballamay ma dhammaanayo waa soconayaa wa tabtul waxaa burahaya uu ku burayaa bitalafi lcayni cayntu talafilcayn maxaa loola jeedaa cayntii baabi'ideeda wixii la kiraystay caynteedii yaa baaba'ay waa burayaa almustajrati almustajarati ee la ijaartay wixii la ijaartay caynteedii yaa baaba'ay gurigii aad kiraysatay yaa gubtay tii rabbi baa u timid gaarigii aad kiraysatay halka sano aad rabtay inaad kiraysato oo aada wadatay yaa soo xagga iska yaala ololay marka waa burayaa maxaa la isticmaalaya maxaa la nafcisanayaa waa ma jirto shaygii la nafcisan lahaa wuu baaba'ayay marka walaa tabatulu ma buro alijaaratu ijaaraysigu kuma burahayo bimowti axadi ilmutacaqi labadii heshiis ka gashay midkood geeridiisa ilaa uu ka dhammaysto wa tabatulu waxaa burahaya bitalafi lcayni caynta shayga cayntiisa baabi'itaankiisii hadduu talafoobo shaygaasoo cayntiisa almustajarati ee la ijaartay hadduu baaba-o walaa damaana damaan ma jirto ma damaanayo gudi maayo cala alajiiri kii la kiraystee shaqaalo ahaa dushiisa ilaa bicudwaanin cadowtinimo inuu la yimaado maahane qofka shaqaalaha ah ee meel loo dhiibay waa mu'tamin waay waa in la aaminay haddii shaygii uu ka shaqaynayey oo loo kiraystay uu talafo uu baaba'o uu ha e, e, noqdo shay kasaaray ama se baaba'ay soo gud la dhihi maayo ilaa cudwaan inuu u sameeyo maahane si xadgudub ah ari baad raac siisay ari baa mid khalaf yiri dhintay waraabaa cunay ma ka soo waa maya ilaa hadduu ugu talagalo maahani cudwaan iyo cadowtinimo hadduu u sameeyo waa mawduuc kale waa laga gudanayaa fasl fi ljacaalati jacaaladii waay waljacaalatu jaa'izatun wihii waxaa la yidhaahdaa an yashtarita inuu shardiyo fii raddi daalatihi baadidiisa celinteeda ciwadan bedel macluuman oo la yaqaano hadday saa tahay fa idaa raddahaa hadduu u soo celiyo istaxaqa wuxuu ku mutaysanayaa daalika kaa alciwada almashruuta bedelkii la shardiyey waa mutaysanayaan jucalada waxaa la yidhaahdaa baasaboorkii baa kaa dhumay markaasaa tiri qof allaala qofkii ii keena oo iisoo hela waxaan siinayaa oon u yeelayaa inta jucla la yidhaahdaa waa nimankii inta waa inta nebiga diray qoladii intay qadada iyo quraacda ay u diideen martiqaadka boqorkii laga qaniinay ay daawo u samayn waayeen oo intay saxaabada u yimideen ay dhaheen ma noo daaweynaysaan haa buu yidhi abi saciid waan ku tufayaa laakiin ma idinkugu tufaya xataa tajcaluu lanaa hee juclan inaad waxna siisaan maahane tan marka waxay u bedelmaysaa ayadana qofkii wax ka dhumay ayaa wuxuu leeyahay qofkii intaa ii soo celiya halaasaan siinayaa bedel baan siinayaa ciwad ciwadku waa inuu noqdaa mid macluum ah laakiin oo la yaqaano kun dolar baan bixinaya buu leeyahay qofkii arrintaa keena kun dolar baan bixinaya boqol dolar baan bixinaya haddaad dhahdo waxbaan siinaya ma jirto waxbaan siinayaa ma laha waa ciwadan macluuman bedel la yaqaano faidaa idaa raddaha hadduu keeno ee uu soo celiyo istaxaqa dalika alciwad wuu mutaysanayaa ninka almashruuta wixii la shardiyeeyey ee mashruudka ahaa waa qaadanaya waljacaalatu jacaalad waxyeelidu jaa-izatun waa mid bannaan wahiya ayadu an yashtarita waa inuu shardiyo qofka fii raddi daalatihi baadidiisa celinteeda qofkii usoo celi ratibaa ka dhuma markaasaa leeyahy qof allaalo qofkii keenaa intaasuu leeyahay ciwadan bedel buu leeyahay macluuman macluum ahoo la yaqaano haddii macluum aysan ahayn ma jirto macnaha fa idaa raddahaa haddii uu soo celiyana istaxaqa dalika alciwad almaruuta ciwadka iyo bedelka mashruudka laga dhigay wuu mutaystay ninka waa in la siiyaa faslun fi lmukhabarati mukhaabarada ee musaaraca iyo mukhaabara jirta musaaqaadkii waa geedihii waxaan soo tilmaanay waa weynaa ee timirta iyo canabkii markaa ah kanna waxa loola jeedaa oo laga wadaa waxay tahay waa dhulka iyo waxyaabaha lagu abuuro arrimooyinka noocaasi iyo beeritaanka kaasaa markaa la yidhaahdaa kaasaa markaa la yidhaahdaayo qofka musaaracada waa qof oo dhul ka shaqaynaya qof kalena dhulka kale markaa iska leh marka musaaraca iyo mukhaabara la kala yidhaahdaa oo waxay u kala qaadaan musaaracaduna qof baa dhul leh qof kala raba inuu ka shaqeeyo uu ka shaqeeyo marka haddii musaaraca la yidhahdo waxay leeyihiin culimada dhulka ninka iska leh yaa keenaya dhulkiina asaga leh wixii lagu shaqayn lahaa ama mirihii lagu abuuri lahaana hadduu asagu keeno musaaraca la yidhaahdaa mukhabarana waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin haddii ninka shaqaalaha ah uu markaa keeno wax dhulka dalaga lagu abuuraayo wa idaa dafaca hadduu u bixiyo uu dhiibo ama uu u dhiibo ilaa rajulin nin xaggii dan dhul liyasaracahaa suu u beero wa sharada lahu uuna u shardiyo jus-an qayb macluuman oo la yaqaano min rabcihaa wixii ka soo baxa dalagii dhasha lam yajuz ma soconaysataa ma ansaxayso wa id akraahu hadduu uga kireeyo laakiin iyaahaa beertii bidahabin aw fidatin dahab iyo fido aw sharada ama uu u shardiyo ninkii dhulka lahaa lahu qofkii ka shaqaynaya tacaaman cunto macluuman oo la yaqaano fii dimmatihi qoortiisa ahaanaysaa jaaza taa banaanta bannaanta shaaficiyada waxay qabtaa baa la yidhaahdaa haddii qofkani dhulka iska leh uu yidhaahdo qof kale intuu u dhiibo ka shaqeey oo beer uuna u shardiya jus-i iyo wixii ka soo baxa oo dalag ah qayb macluum ah ma bannaanay leeyihiin lam yajuz ma jaais ma aha wax soconaya ma ma banaana laakiin hadduu kireeyo ninkaas dhulka waa laga kiraynaa gacantaa loo gelinayaa asaa ka shaqaynaya wixii ka baxa shaqa kuma laha wa in akraahu iyaaha dhulkii buu ka kireeyey bidahabin aw fida ama lacag xataa shan garaamoo dahab ah intaasoo lacag ah yaa looga kireeyey aw sharata lahu ama waxaa loo shardiyey tacaaman cunto in la siinayo ma cuntadaasoo fii dimmatihi ninka dhulka iskaleh oo laga shaqaynayo qoortiisu ay tahay xataa haddee beertu isagaa laga rabaa ama dahab buu bixinayaa ama fiduu bixinayaa ama lacagta caaligeed buu bixinayaa jaasa markaa way bannaan tahay oo wax loola jeedaa wuu ka shaqaynaa mar allaala markuu ka shaqeeya suu shaqada u wado marka uu dhammeeyo wakhtigii lagu heshiiyey markii la gaaro ninkaanaa jeebkiis wax ka bixinaya dahabkiibuu ku kireeyey amase waxaa lagu kireeyey waxaa lagu kireeyey tacaam tacaamkana ninkaasaa laga rabaa waa in markuu shaqada bilaabay uu yidhaahdo laba loor oo beriis ah ama laba juuni ayaan ku siinayaa inuu yiraahdo inuu yiraahdo afartan ama afar kiilo oo qamadi ah haddii la waayo ama beertu ay ka baxdo ama ay xiwayso fii dimmatihi waa laga rabaa dhiibaya dimadiisa markaa ahaatay waidaa dafaca hadduu u dhiibay ilaa rajuli nin xaggii ardan dhul liyasracahaa suu u beero wa sharada lahu uu u shardiya juz macluum ahoo la yaqaano waa qayb macluum ah min raycihaa wixii reyceeda ah macnaha wixii ka soo baxa waa wax allaala wixii dalag noqda ama wax soo saarkii beerta shay macluum ah lam yajuz ma ansaxayso manaa cinda shaaficiya amaa inay ansaxayso ayay fuqahada gobol mida tilmaamayaan waxaan anficaynin oo ansaxayn waxa waaye waxaan macluum ahayn hadduu yidhahdo qofkan beertan ka shaqay dhinacaas wixii ka soo baxa adaa iskale leh taa mamnuuc waayo laakiin haddii lagu heshiiyo wixii ka soo baxa qeyb ka mid ah way banaanaanaysaa axaadiistaa tilmaamaya laakiin dhulkan iiga shaqeey geeska kanaalka dhinaca biyomareenka wixii xiga ada iskale inta kale anaa leh waxawaay ma soconayso way way halaagsami kartaa meeshii asaga loo gooyey maba soo bixinba meeshii kalea soo baxday xaalada noocaas madaxa laisku gelaa marka marka kiraduna waaba iska caadi wain akaraahu iyaaha bidaahab hadduu ku kiray aw filahu acaaman macluuman fii dhimatii ahaanaysa qoortiisa jaaza markaa way banaan tahay fasl fii ixyaai lmawaati ixyaa lmawaat waxaa loola jeedaa nooleynta dhulalka dhintay waxyaabaha dhintay nooleyntooda mawaadkan waa meelaha aan la deganayn dhulka meelaha la deganya waa meel nool meelahaan la deganan meel mawaadaa lagu tilmaamaa noolaynteeda qofkii nooleeya wa ixyaau lmawaati dhulalka aan la deganayn camiritaankooda ama noolayntooda jaa-isun way bannaan tahay bishardayn bay ku bannaan tahay laba shardi haddii la helo laba shardi haddii la helo dhulku markuu duur yahay bannaanna yahay qofna aan deganayn laa xima ilaa lilah soo maa ilah baa iskale yaa milki ahaan u yeelanaya marka qofka ugu soo horeeya meesha soo dega soma qofkii ugu horeeya meesha qabsada dhulalka noocaas ah oo meesha qofku markuu yimaado uu soo dego ama wax ka samaysto yaa ixyaa ulmawaad la yidhaahdaa way bannaan tahay meel duur ah oo qofna aan deganayn inaad camiratood noolayso laakiin laba shardi waa in la helaa ko an yakuuna waa inuu ahaado almuxyii midka wax noolaynaya musliman waa inuu muslim ahaado waa inuu muslim ahaadaa ko wa an takuuna alardu dhulku inay ahaato xuratan mid xor ah xor ka ah lam yajri aan ku dareeraynin calayha korkeeda milku limuslimin hanasho qof muslim ah waa inuusan qofna kaaga horaynin qof hadduu horay u qabsaday oo meeshaa camirtoo nooleeyey ma qaadan kartid ta labaad waa inuu ahaado qofka meesha noolaynaya muslim dhul wada muslim buu ka hadlayaa markaa dhul wada muslim ay wada degan yihiin ama dhulalka islaamka ah haddii laakiin halkan wadan muslim iyo kaafir isla wada degan yihiin oo ay wada degan yihiinoo isku wadankiiba labadooda u kala qaybsan yahay markaa mawduuc kale noqonaysaa marka an yakuuna almuxyi markuu leeyahay musliman meeshaa wadan muslim ah dadka jagooda muslim ah wa an takuuna alardu dhulku inay ahaato xuratan mid ka madax bannaan oo lam yajri aanan ku soconayn kuna dareersanaynin oon ku soconaynin caleyha korkeeda milku limuslimin hanasho qof muslima uu leeyahay oo cabashaysan ka imaanin wa sifatu lixyaa'i nolosha sifadeeda sidee loo noolaynayaa dhulka waa maa kaana fi lcaadati waa sida caadadu ay tahay cimaaratan lilmuxyaa'i caadada xagga wax loo camiro meelaha dhintay dholalka lagu camiro waa da'bigii caadada meesha jirta xilligii hore qof waa soo degi jiray xooluu keensan jiray asagaa meesha nooleeyey soo lama dhaho hadda waxaa dhici kartaa caadadu inaysan sidaa ahayn oo ay caadadu tahay in qofka dhulku markuu qabsado asaga suuku ku milkin kara uu ku noolayn karaa waa inuu dukumiinti u sameeya marka warqad dowladda hoose uu tagayaa minishiibiisa lama dhaho beladiya city council kuwaas intuu u tago warqad ka samaystaa hadda ama ha dhisto ama ha dego ama si kale ha ahaato asaa iskale macnaa waxbaa isbedelay qofkii ma degana dhulkii wuu qabsaday noolayntii maxay noqotay inuu aqoyn u samaysto qofa intuu goofka iska tago hadda markaad magaalada aad tagto waxaad arkaysaa nin keligiis oo intaas oo goofa haysta wuu sharciyaystay anaa iskale lagama hadan karo markaasoo dadkii ka iiiibinayaa laakiin marka hore qofkan inta wuxuu ka samaynayaa xoolo inta ceel buu ka qodayaa inta mataqaanaa meesha muufada lagu dhejiyo maxaa la dhahaa tinaar iyo waxyaabo islaanta iibaya waxyaabo lagu camiri jiray laakiin hadda waxaa dhici karta inay arrintu ka duwanaato oo warqad iyo waxyaaba noocaasii kale iyo qofku uu sidaa noqdo marka sifada wax lagu nooleeyo oo lagu milkiyo waxay ku xiran tahay dhaqanka meesha ka jira da'biga iyo caadada cimaaratan lilmuxya waxyaabaha dhinta marka la nooleynayo waa dhulkee sida caadada dadka meesha jooga ay tahay wayajibu waxaa waajibaya badlu lmaai dabbixinteeda bialaaati sharaa'itin saddex shardiyaal haddii la helo biyo baad haysataa biyahaas inaad dadka siiso saddex shardi bay ku xiran tahay ilan saddex waxyaabood xadiid wuxuu leeyahay saddex waxyaab dadku way wadaagaan saddex waxyaab dadku ka dhexeeyaa kow waa biyaha labo waa dabka saddex waa cooska waa cooska dhulkaasaa coos ka soo baxay meeshii baad joogtaa kaasoo soo bataaday biyo fadli baad haysataa waxay lagu bixin lahaana hadduu noo sheegi doonaa dabkana waa lamid dabka daris way kala qaaqaataan sooma laakiin ninka hadda waxaa idinkugu jira waxaan la kala qaadanin gaas iyo burtuqaal ma burtu maxaa la dhahaa ee abuumba iyo wax lamid ah dab dab qofka soo doonta maba jirtada waxaa xasuusanaysaa magaalada xasuusanaysaa xamara xasuusanaysaa gabar yar oo foodley oo dhowcin ah waxay wadataa idin ama waxay wadataa qaado maheno jogjogjogakuusa garaacaysaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam maxaa maxaa maxaa rabtaa dabaa lay diray leedahay daras wanaagaa jiray allahu akbar maanta qof albaabkiisa u xiran dabka lagaa soo dooranayo xataa fadli sharaf buu leeyahy wixii o dhan intay isku kay qasmeen yaa dabna nalaka qaadanin biyana nalagama qaato mana nala soo salaamo wawacaaban jirto haye barxadiina coosaa ha daaqdo ma jirto jiri jirta hadda ninka noogu fiican taraq kibrid maan lahay taraq wax shidanaya meeqa cid baa intay kuu timaado dab mayse dab ma hayno marti imaan jirtay waxbaa la karin jiray dhuxul wax lagu karin jiray qorya lagu karin jiray dabki waa la duugi jiray habeenkii aw gabdhihii wax duugi jiray xanjarada hooyadeed u jiray ma jogaan qaar allahu akbar wax badana isbedele soo ma marka eh, biyaha bixintooda marka la bixina waajibaya badlulmaai biyo bixintooda bialaaati sharaa'idin saddex shardiyaala ah saddexdaa shardi haddii la helo waa inaad qofka biyaha siisaa kow an yafdula inuu ka bato qofka can xaajatihi xaajadiisa baahidii aad u qabtay soo baahidii aad u qabtay biyaha adi waa dharagtay waa qubaysatay xaaskii way qubaystay cilmi way qubaysteen guriga waa la nadiifiyey wixii oo dhan xeen ari halkaa kugu xiran kulli waa la waraabiyey dhulkii waad bilbilatay weli biyaa ku yaala waa la rusheeyey dhulkii haddana ma diideysaa maya waa kuwo in la helo an yafdula inuu ka bato biyaha uu haysto can xaajatihi dantiisa baahidiisa baahidiisa waa inay markaa ka badataa ta labaad wa an yaxtaaja waa inuu u baahnaadaa ilayhi biyihii hayruhu qof kale linafsihi inuu ugu baahdo aw libahiimatihi ama xoolihiisa waa shardiga labaad waa inuu qof kale oon asaga ahayn u baahdo biyihii muxuu ugu baahday linafsihi nafsadiisa waa awman yahay asaa u baahan janaabuu qaba quweysan rabaa aw libahiimatihi ama xoolihiisa taa haddii la helana waa inuu qofku biyaha bixiya ta saddexaad wa an yakuuna waa inuu ahaadaa mimaa yustakhlafu mima yustakhlafu wax laga khaliif noqdo ama laga bedel noqdo waa inuu ahaadaa ilayhi xaggiisa maya fii bi'rin aw caynin ama il ah ama ceel ah maxaa laga wadaa wax markii la bixiyo bedelkooda la helaya inay ahaadaan jirigaan bay biyaha kugu jiraan caag labaatan qaadla ah caagan hadda caanaha saliidda lagu lagu keenoo kale qofkii waad u wada gedisay cawb oona ku qabanaya waxaad cabtid ma haysatid waa inuusan ahayn kaama bixinays waad haysan kartaa laakiin waxaan waa in shardiga saddexaad uu ahaado meesha laga qaaday inay soo baxaan haddana isha oo kale biyihii laga bixiyo wax kalaa ka soo baxaya ceylka saasoo kale isha biyaha arrin nooca markay yihiin waa inuu bixiyaa qofka oo wuxuu leeyahay ta saddexaad wa an yakuuna wa inuu aado mima khlafu shaygii ama wax laga bedel noqdo oo wixii meesha laga qaaday bedelkooda inay soo galaan meeshii saddexdaa shardi la helo biyaha waad bixinaysaa faslun fasal wuxuu yahay fi lwaqfi waqafka shayga la waqfo sadaqadoo kale waa shay intaad sadaqaysatood bixisay haddana asalkii xabisan yahay lama iibin karo lama maxan eh, karo kutubo qur-aan baad intaad soo iibisa masaajidka geysay waqaf waay waa akhrisan kartaa waa qofku waa intuu masaajidka joogo soo qaadan karaa laakiin intaan soo aruuriyo masaajidka ma geeni karaa eh, suuqa waa maya gurigaa muu qaadan kartaa qaadasho dhammaan waa maya waqaf saasaa la yidhaahdaa walwaqfu waqfigu jaa-izun wuu bannaan yahay wuxuuna ku bannaan yahay bihalaathati sharaa'itin saddex shardiyaala marka la helo asagana waa in saddex shuruud la helo an yakuuna waa inuu ahaado mimaa yuntafacu bihi wax lagu nafciyo wax lagu intifaaco maca biqaa'i caynihi cayntiisa iyadoo ay jirto asagoo cayntiisu ay jirto waa inuu ahaado shay la nafcisto wax tara beeraad waqaftay mar allaala markii la gurto haddana way soo baxaysaa ceel biyood baad waqaf ka dhigtay musxaf qur'aan ah masaajid an yakuuna mimaa yuntafacu bihi wa inuu ahaada waxa lagu intifaacaya bihi kaa waqaf lala waqfayo maca baqaa'i caynihi cayntiis inay markaa la jirto ko wa an yakuuna wa inuu ahaada calaa aslin asal mawjuudin jira oo jooga iyo wa farcin farci farac dheh laa yanqaticu aan go-aynin waxaad waqfayso bariis e, baasto lasoo kariyey suugo korka looga soo shubay xabad moos ah waqafa haddaad dhahdid maca biqaayi caynihi maba ahanbe hal mar haddaan afka geliyo waa dhammaanaasa waxaan la waqfaayo wa inuu ahaada mima yuntafacu bihi maca baqaa'i caynihi cayntiisana jiraysa labo wa an yakuuna calaa aslin waa inuu ahaado asal dushii in lagu waqfo mawjuudin oo jira maxaa laga wadaa waxaan ku waqfay agoonta xere hebel ku jirta xere hebel bay ku jiraan waqaf baad uga dhigtay shaygii markaad u waqaftay ama guri baad u waqaftoo tiri gurigan hadda hala dejiyo waa aslu mawjuud way joogaan agoonkaa hadduu ka baxo kii weynaada kii guursada bedelkooda kuwo kale ayaa soo gelaya meeshii soo ma aha wa farcin laa yanqaticu waa farcan go-aynin farcan go-aynin taasaa loola jeedaa wa anlaa yakuuna wa inuusan ahaanin fii maxduurin maxduur inuusan ahaanin wax xaaraan ah wax xaaraan ah inuusan ahaanin waa wax sharcigu ogol yahay inuu markaa ahaado dukaankaa meesha yaala ha shaqeeyo lacagtii kasoo soo baxda waxaan u waqfay agoontaas agoontii baan u waqfay maxaa la iibinayaa marka raashin iyo wixii markaa lamid iyo hal noocaas oo kalea ah. wa an yakuuna fii maxduur inuusan noqonin waxaa la waqfahayo ama lacagtii kasoo baxda agoontaas meesha joogtaa khamraha looga soo gado ma soconayso shay nadiif ah oo diintu ay qabto ayna xaaraantinimaynin waa inuu ahaado wahwa asagu calaa maa sharada wahwa asagu calaa maa shay korkii waaye sharada uu shardo alwaaqifu ninka wax waqfaya ayaa lagu soconayaa oo min taqdiimin horumarin ah wa ta'khiirin dibdhig ah wa taswiyatin simid ah wa tafdiilin kala badin ah waxaa lagu soconayaa marka wax la waqfahayo waxaa lagu soconayaa wahwa shay amarkiisa iyo e, e, wuxuu uu amro yaa soconaya shaygaasoo sharada uu sharday alwaaqifu ninka waaqifka ah min taqdiim horumarin ah oo horumarin ah maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxaad ku waxaad ku shardiday waxaad waxaad wax ku waqaftay kutubo ama shay noocaas oo kale ah waxaad ku bilowday ood ku waqaftay dad oo cilmi baranaya arday meel ku wada jirta maxaad ku shardiday marka min taqdiim horumarin waqafkan aan bixiyey waxaa lagu horumarinayaa intii imtixaanka marka la qaado darajada koowaad keentay iyo labaad iyo saddexaad wa takhiir dibdhig takhiirin waa dambaysiin iyo in la ta'khiiriyo kan ha lagu bilaabo kadibna kuwaa kale oo intaa keenay wa taswiyatin in la simo oo la qof kasta ha la siiyo shan kutub ah shan shan shan shan shan kutubood watafdiil in macnaha taswiya in lagu simo watafdiil in la kala badiyo ardayga ugu weyn shan kutub ha la siiyo ka ku xiga afar hala siiyo ka ku xiga laba hala siiyo ka u hoseeya ha hala siiyo tafdiil in la kala badiyo oo la kala tafdiiliyo taasna markaa waa la samayn karaa oo way bannaan tahay waaye faslun fi lhibati hibadii wa kullu maa jaaza wax kasta uu bannaan yahay baycuhu beyciisa in la beeciyo jaazat hibatuhu hibadiisa way banaan tahay hibada waa ama in la sadaqeeyo ama in qofka aada hibo ahaan u siiso xalad noocaas kule wax la bixiyo shay kasta oo la iibin karo way tahay in la hibeeyo macawisaa suuqa laga soo gadaa soo maaha waa bannaan tahay in la iibiyo saad qof u hibayn kartaa waxaad ku siin kartaa lacag la-aan abaalgud inuu niyadii u tismo walaa yaltazamu ma ka laasimayso alhibatu hibada ma laazimayso ilaa bilqabdi gacan ku dhigid maahane qof madax u hibaysay qofkii weli ma gaarin weli gacanta uguma dhigin xajkaad aaday markaad xajka aadaa markaad soo noqonaysay yo asxaabtaada hibo ugu soo talagashay kan tusbax ugeey kan biyo zamzama ugeey kan matqaanaa xanja ugeey waxbaad soo aroorisay adi qofka ilaa gacanta uu ku dhigo ma laasimayso ma ma ma ma wareegin macnaha waxaan ugu soo talagalay cali ah. usoo iibiyey si aan hadiyahaan ugu siiyo ama hiba ahaan weli maanan siinin waan ka bedeli karaa safiyaan siin karaa umu umu saadaqaan siin karaa siin karaa macnaha taa waxaa loola jeedaa ma laasin mayso oo ma ma ma bixin oo laasim ma noqonin walaa taltasamu alhibatu hibadu oo qofkii loogu talagalay ma qaadan weli oo ma qaadan karo ilaa bilqabdi qibdoosho ma ahane inuu gacanta ku dhigaa wain qabadahaa hadduu qibloodo uu gacanta ku dhigo almawhuubu lahu kii loo hibeeyey mobilkii baad usoo iibisay qofkii kusoo tala gashay gacantaad ka saartay dhab waa qabsaday lam yakun uma ahaanin lilwaahibi kii hibeeyee hibada dhiibay ama hadiyada an yarjica inuu kasoo laab kasoo ceshto uma bannaana fiiha hibadii ilaa an yakuuna inuu noqdo maahan ama uu yahay qofka wax bixiyey waalidan waalid inuu yahay waalidka waladkiisa wixii uu siiyo wuu kasoo noqsan karaa ilaa asagaa iskale waxaan uu siiyey iyo canugaba waalidkaa iskale laakiin qof kale oo waalid aan ahayn hadduu wax bixiyo qofkii gacanta uu ku dhigo ma ka soo noqson kartid waayo xadiisku muxuu tilmaamay waa ey ma tagay matagiisiina kusoo noqsaday saasuu la mid yahay qofka inta hadiyo bixiya hibo bixiya haddana soo ceshta wuxuu mid yahay ey matagay ee matagiisii kusoo noqsaday gabdhaha u badnaan jira baa walaa gaba gabdhad waa is haysataa wixii maantii aan ku sii dhegdhegey hadda inta iisoo dhig way isdagaaleen war haddii la dagaalamo xataa hadiyada lama soo celiyo ayagoo saaxiiboo isjecel qur-aanka isla barta maasha allah eh yaa mid intay aad saaxiibadeed u jeclaatay dhegdhegyareer usoo gaday kaasay siisay maala waa laisku dagaalay nin maa laisku dagaalay ma ogi wax kale maa laisku dagaalay allahu aclam waxa le maqla inta iisoo dhig wixii hadda inta iisoo dhig hadda war saas maaha waa la kala dhexgalay marka qofku haddii uu wax hibeeyo uu hibo bixiyo hibadii uu bixiyey ma soo noqsan karo haddii mar qofkii gacanta uu ku dhigo hadduusan weli gacanta ku dhigin qof kale wuu u bedeli karaa qofka inta hadiye biyo ama hibo bixiya soo noqsada waxaa loo ogol yahay waa waalidka waalidkiisa inuu ka soo noqsan karo wixii markaa uu u hibeeyey wa idaa acmara hadduu cimri siiyo shay-an shay ow arqabahu ama uu u korto uu muddo siiyo kaana waxay u sugnaanaysaa lilmucmari kii la cumri siiyey aw lilmurqabi ama kii la dhowrahayey ee markaa la sugaayey ayaa iskale waliwarithatihi dadka dhexalkiisa iskala iskaleh min bacdi asaga gadaashiisa haddii uu markaa dhinto waa xukun kale acmar iyo arqub waxaa la yidhaahdaa way isticmaali jireen mararkii hore qofku gaari buu leeyahay markaasuu wuxuu siinayaa saaxiibkii ama qof buu u siinayaa acmar buu leeyahayo way iscumri siinayaan oo wuxuu leeyahay gaarigan intifaac oo ku shaqayso oo hayso haddaan hortaa dhintana qaado haddii aada hortay dhimatidna waa kaasoo noqsanaya macnaha waa laiscumri siiyo qof kasta ka kale cumrigiisa joogitaankiisu sugayaa joogitaankiisa ayuu sugayaa yidhaahdaa arqadahu ama ruqbana ruqba aydan waxaa la yidhaahdaa sidii oo kale markaa la mid tahay oo waa la dhowrayaa marka qof kasta ka kale rigiis wa waa ruqbaa la yidhaahdaayo wuu sugayaa oo mid kasta ka kale ayuu markaa la sugayaa kaana lilmu kaana lilmucmari kii la cumri siiyey baa arkaa iskaleh kii la cumri siiyey ayaa iskaleh ama kii ruqba ahaan iyo dhowrid ahaan loo siiyey kaasaa markaa iskaleh waliwarithatihi baa iskaleh min bacdihi oo meeshaan la dhahayo hookan qaado ama ridan qaado ama hashaan caanaha ka cab oo qof kastaa kan kale uu cumrigiisa sugaayo ma jirto ma jirta oo qofkaad dhahdaho hayso iskale hadduu dhintana ma kuso kadibna warasadiisay noqonaysaa saas waay macnaha saa waaye xaaladda qofkii loo cumri siiyey ama loo loo kortay lilmurqabi midka murayo kaasaa iskale dhintana warasadiisaa iskale xadiisa wuxuu tilmaamayaa warxorina haysta xulihiina haysta qof kastoo qof shay uu cumri siiya ama noloshii u waa midkani waa ruqbo wuxuu u ruqbo yahay uu dhowrayaa uu sugayaa midkan kale cumri siintana waa lamidoo saasoo kale oo shaygan inta cumrigiisii kan uu yahay ama kan uu joogo ama kan uu joogo ayaa qofka intifaaca taa ma jirtee haysta haddii aad wax bixisana bixi faraha ka qaad haddii aad wax cumri siisana cumri sii qaad ama xoolahaada hayso xoolahaada haysa saasay markaa noqonaysaa waayo qofkaad aad wax cumri siisay ama aada u koratay isagaa iska leh hadduu dhintana dadka dhexalkiisa iska leh ayaa markaa qaadanaya walow la tilmaamayo laleeyahay inta la kala saaro midda la dhahaayo qofkaasaa iska leh waa midda inta layska bixiyo oo la yidhaahdo ho soo noqot ma jirto laakiin cumrisiin iyo ruqobaad iyo haddii la sheego inay noqotaa suuragal ah athaare noocaasna markaa way jiraan laakiin mar walba qofku waa inuu sheega toosto ama toos xoolihiisa u haysto faslu fi luqadati baadida waay marka wixii dhumo jidka laga helo see la yeelayaa meesha haynoo joogto wabiاllahi towfiiq wallahu aclam